ab caalamiin sal allah wslm cala sayidina mxamedi wcala alih wsaxbi ajmaciin tamriinaadkaynu maraynay aad soo diyaarsaan baynu iska ogeyn tamriinka markaa koobaad bayin fi lcibaarati alaatiya kula masterin muawalin min anwal ficli wadkur mowqicahu min alcraab waxaad sheegtaa cibaaraadkan soo socda master kasta oo muawala oo an iyo ficil laga keenay mowqica oo icraabka ka dhacayna bayaami yuxibu kulu insaanin wuxuu jecel yahay an yanaala sacaadata wayamacu fi an yasila ila maqsuudihi min aqrab ariiq wakhayru wasiilaة lidalika an yuqawiya caziimatah bxayثu laa yudcifuha an yascuba alcamal wla yuhinuha an yatuula zamanu faالصabru wاtaأnii wاlإtqaanu asbaab الnajaxi fi hadihi اlxayaaة wla yukhشى an yadiica camal اlcaamil اlmuttaصif bha yuxibu kulu insaani an yanaala sacaadata masterka halkaa laga soo dhaalanaya an yanaala sacaada muxuu noqonaya muxuu dhacayaa marka hore muxuu dhacayaa mafcuulu bihi haye soo dhalaaliy yuxibu kulu insaani an yanaala sacaada nayla sacaadati yuxibu kulu insaani nayla sacaada nayla an yanaala nayla masderkaasina wuxuu dhacayaa mafcuul bih wاlmasder اlmuأwal min anwa اlficli mafcuul bih wالtaqdiir yuxibu kulu insaani nayla sacaadati wayadmacu fi an yasila ila maqsuudihi min aqrab ariiq wayadmacu fi an yasila ila maqsuudihi min aqrab ariiq kaasna muxuu noqonaya marka lasoo dhalaali wayadmacu fi wusuuli maqsuudihi min aqrab ariiq fi an yasila fi wusuuli ama fi lwusuuli fi lwusuuli ila maqsuudihi min aqrab ariiq jamiil wakhayru wasiilaة lidalika an yuqawiya caziimatah wakhayru wasiilaة lidalika wakhayru wasiilaة lidalika an yuqawiya caziimatah taqwiyatu lannahu qawaa yuqawii masderkeegu waa taqwiya sida zakaa yuzakii taskiya rabbaa yurabbii tarbiya hannaa yuhannii tahniya taqwiyatu casiimatihi muxuu dhacay masterkaas khayru wasiilati lidalika taqwiyatu casiimatihi khabarkii weyaan sax khayru wasiilatin baa mubtada bxayu laa yudcifuhaa an yascuba alcamalu bxayu laa yudcifuhaa an yascuba alcamalu ka shaqeey sucuubat اlcamali sacuba yascubu sucuubatan bxayu laa yudcifuhaa sucuubat اlcamal muxuu dhacay masterka aynu soo dhalan faacilkii weyaan yudcifuhaa faacilkeygii wey sucuubat اlcamali wlaa yuuhinuha an yatuula zamanuhu walaa yuuhinuha tuulu zamanihi faacil buu dhax kaasa tuulu zamanihi faصabru wاtaأnii wاlitqaan asbaabu الnajaxi fi hadihi اlxayaaةi walaa yukhشى an yadiica camal اlcaamili almuttaصif biha walaa yukhشى an yadiica walaa yukhشى ضayaac بفضح الضاد ضياع ولا يخشى ضياع عمل العاamل المتصف بها msterka aynu soo dhalan halkaa mxuu dhacay naaئب فاacل sidaas wey تمriinka labaad waan filaya inaan ka shaqaynay ysر الwاalد تأdب الwلد ysر الwاalد أن يتأdب الwلد قراءتka في الكتب أمر ناaفع أن تقرأ في الكتب أمر ناaفع ينتظر زيادة سكان مصر كثيرا ينتظر أن يزيد سكان مصر كثيرا اعتدت تأمل الأسئلة اعتدت أن أتأمل الأسئلة أول الواجبات حب الوطن أول الواجبات أن تحب الوطن اجتهد في ترتيب عملك اجتهد في أن ترتب عملك حول المسادر المؤولة في الجمل الآتية إلى مسادر صريحة واذkur mowqica kuli masdr min alcraab alhiibaة an tadkura akhaaka bima yakrah ka shaqeeya alhiibaة dikruka akhaaka bima yakrah yajibu an tufakira fi اlcamali waa inaad camalka ka fikirto qabla الshuruuci fiihi intaanad bilaabin ama aanad gudagelin yajibu an tufakira tufakira markay halkaasi shadan tahay akara tafkiiran weeyaan sida kabara takbiiran yajibu tafkiiruka faacilna u dhacay yajibuda faacilkaygi wey yajibu tafkiiruka fi lcamali qabla shuruuci fiih an tuxsina alqaliil khayru min an tuhmila fi lkaiir an tuxsina alqaliil khayru min an tuhmila fi lkaiir ixsaanuka alqaliila khayru min ihmaalika alkaiira ama ixsaanuka alqaliila siduu isaguba u cabiray ixsaanuka waa mubtada alqaliilana waa mafcuulkii ixsaanka khayru min ihmaalika fi lkaiiri siduu isaguba u qora fii buu geliy ama min ihmaalika alkaiira laa tuxaawil an tacida min hayri qudrati cala اlwafa laa tuxaawil اlwacda ama wacdan ballan ha isku dayn min ayri qudrati cala اlwafa yuraadu an tattasixa shawaaric اlqaahira yuraadu maxaad ka shaqaysaa yuraadu ibtisaac ibtasaca yatasicu ibtisaacan yuraadu ittisaacu shawaaric اlqaahira yaxsunu an tamshiya daa'ima cala aljanib اlayman min الطariiq yaxsunu mashyuka daa'ima cala aljanib اlaymani min الطariiq waayahay halkaasaynu kaga baxnay labadaa darsi calaaqada weyn lahaa oo ah waxaa la idhaahdo almasaadir almuawala ama xuruuf lmasaadir ladha xuruuf lmasaadir iyo masterka laga soo dhalale xuruuftaa waxaynu soo sheegnay inay yihiin maxay shan xaraf ay yihiin anna iyo an maa kay iyo low shantaa xaraf baa ladhaa xuruuf lmasaadir meeshay galaanna master laga soo dhalaaliyaa masterkaasina jumlada uu meel ka gala waxaynu ka soo warannay anna meelaha la ydhaha hamsadaa la fadxiyo halkanna wuxuu kaga warramayaan culummadu meelaha inna la ydhaa inna ee la kasriye hamsada si kooban waxaa loo odhan karaa meel kasta oo aan yani master muawaligii ku jirin oo aan ahayn meelihii inna la odhanayay waxaa la odhanayaa inna labada mawaadicdooda mawaadicda anna la ydhaa iyo mawaadicda inna la ydhaa haddaad mid barato ka kalena waa taqaana ka kalema wixii ka soo haray marka meelaha qaarkood buu way tirayaan culammada naxwiyiintu way sheegaan marka meelaha qaarkood buu inoo sheegay wuxuu yidhi mawaadicu kasri hamzati inna hamzada inna meelaha la kasriyo waxaynu ka soo baxnay meelaha anna la kasriyo la fatxiyo halkanna waa meelihii la kasrinay alamila ina niila xayaatu misra webiga niil waa nolosha masar ina alkadiba beentu jubnun waa fulaynimo ina alcadla cadaaladu asaasu lmulki madaxnimada boqornimada asaaskeega wey siiskeega wey haddaanay cadaalad jirin maamul iyo xukun iyo madaxnimo midna ma jirayso saddexdaa miaal ina waxay dhacday fii awal jumla fii awal jumla waxaan u malaynaya craabka ugu waa iska waadix fii awal jumla ayay dhacday ina sidaa darteed waxaa la odhanayaa ina bikasri اlhamsa la odhan maayo anna oo anna meelahay dhacaysay kuma jirin inay jumlada u horayso ha isku khaldin anna oo min akhawaati inna oo ismiya khabar qaadata iyo darsigii iminka aynu ka soo baxnay oo ahayd antii ficilka mudaaric nisbinays ee saakinada ahayd an ninteedu saakinada ahayd taasi awalka way dhacdaa an tasuumuu khayru lakum an tansaxa sadiiqa afdalu maaragsa kuwii an tafcala alwaajibaat khayru laka kuwaanu soo marray awalka taasi way dhacdaa oo lagu bilaabi karaa ficil mudaaric oo an ku jirto jumlada oo lagu bilaabi karaa laakiin inadii ama anadii baan ujeeda hamsadeedu fadxisanayd jumlada uguma horayn karto fii awal اljumla haddii ay dhacdo inaad odhanaysaa bikasri اlhamsa ayaad akhriyaysaa qaala muttahamu wuxuu yidhi qofkii la tuhunsanaa ee eedaysanaha ahaa innii bariiun anigu beri baan ahay beri baan ah oo dembigaa beri baan ka ahay laygu eedaynay qul waxaad tidhaahdaa ina alxaqa waadixun xaqu wuu cad yahay dhig laa taqul ha odhanin ina alcamala shaqadu shaaqun way adag tahay ha odhanin halkana qaala iyo qul iyo laa taqul iyoba ka horeysa qowl iyo mushtaqaadkiisaa la dha qowl iyo wax alla wixii laga soo ishtiqaaqo alqowl waa masderkii asalkahayd asalka ahaa weeye waxaa laga soo ishtiqaaqdaa waxa ugu horreeya ficilada alqowl waxaynu ka soo qaadanaynaa ficil maadi qaala waxaynu ka soo qaadan karnaa ficil mudaaric yaquul waxaynu ka soo qaadanaynaa ficil amar qul waxaynu ka soo qaadanaynaa ismu faacil qaa'il kii wax yidhi waxaynu ka soo qaadanaya ism mafcuul maquul wixii la yidhi maquul eh, waakada waxyaaba badan baynu ka soo qaadanayna marka waxa weeyaan wax allo wixii qowl iyo maadada laga soo qaato haddii ay ka dambaysa inna ama anna inaad u akriyaysa bikasri lhamse waa ina hamsada kasriso inna la odhanaya qaala iyo yaquulu iyo kuwaasi qowlba hadduu ka horey waxay inadu u horeysaana uu yahay wixii la yidhi mafcuulkii qaalada wey ee loo yaqaano maquulu lqowl qowlka maquulkiisii wixii la yidhi haddii ay inadu ugu horeyso oo qaala dabadeed ay dhacdo inaa loo dhanay qaala inii cabdullaahi aataanii alkitaaba saasaa loo dhanay qaala lmuttahamu wuxuu yidhi inii bariiun qul waxaad tidhaahdaa ina alxaqa waaddu xundhe laa taqul ha odhanin ina alcamala shaaqun shaqadu way adagta marka halkaana ina la odhanaya liannahaa waqacat bacda alqowl qowl dabadii bay dhacday qaybta saddexaad ee u dambaysa zurtu aladii inii umajidu waxaa ziyaartay alladii kii inii anigu umajiduhu aan weyneeyo aan ixtiraamo ixtiraamiga mudan ayaan siyaartay ashfaqtu waxaan ka naxay oo bimacnaa u naxariistay cala tii innahaa jadiiratun ku habboon bishafaqati in loo naxariisto oo loo naxo waxaan u naxay ashfaqtu waxaan u naxay cala tii inaha jadiiratu ku haboon bishafaqati naxariista xadara waxa yimiday alladiina kuwii ina xuduurahum imaatinkoogu yasurunii wuu iga farxinay xadara waxa yimiday alladiina kuwii ina xuduurahum xuduurkoogu yasurunii wuu iga farxinay qaybtan saddexaadna ina waxay daba dhacday bacda alsmi almawsuul bay dhacday waqacat na bacda اlsmi almawsuuli waqacat na fii wali jumlati sila jumlada silada awalkeega hadday dhacda ina oo is mawsuul marka lasoo sheega maxaa ku xiga waataynu soo marray maxaa ku xiga jumla sila ku xigta jumlada siladaana maxaa looga baahnaa in laga helo ay damiir leedo marka is mawsuulka la sheego jimladii siladii la sheegi lahay ku xigtay hadday ina ugu horayso inaad horaysa fii awali jumlati sila zurtu ladii alladii waa ism mawsuul zurtu horta waa ficlu wa faacil alladii waa ism mawsuul mabniya cala sukuun fi maxalli nasbin mafcuul bi ciddii aad siyaaratay bay sheegaysa alladii zurtu alladii kii baan siyaartay waa ism mawsuul muxuu u baahan yahay ism mawsuul yaxtaaju ilaa silatin ma yaftaqiru ilaa silatin wacaaidin sina iyo caaid buu bahaya ism masuul inii umajidhu anigu aan weyneeyo jumladaas horta waa siladii kii aan weynayn jiray ama aan weyneeyeed garanayso ayaa siyaartay inii umajidhu jumladaasi waa jumladii siladii jumlada silada damiirka caydka ee laabudka in laga helo waxa weeyaan umajiduhu damiirka ku jira ee mafcuulkaa damiirkaas wuxuu noqonaya alladii ismoso waa xaydki jumlada haddaba silada maanta waxaa ugu horeeya ina ayaa ugu horeysa ma anaa la odhanaya mise dambe waa la fatxinaya mise inaa la odhanaya waa la kasrinaya inaa la odhanaya fii awali jumlati sila hadday dhacdo oo ismawsuul ay ka dambayso waxa weeye jumlada siladana u horeyso waa in ina la ydhaha bikasri lhamsi inii caraabkeeda ina xarfu tawkiid wanasbin tansib اlisma watarfac اlkhabr wاlyaa yaa اlmutakalim ضمير متصل مبني على سكون في محل نصب اسمها أمجد فعل مطارع مرفوع لتجرده من الناصب والجاسم وعلامة رفع الضمة ظاهرة وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنا والهاء هاء الغائب ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن خبر إن والجملة من إن واسمها وخبرها صلة الاسم الموصول laa maxala laha min alcraab waljumlatu sila marka imisa halkaasa saaranoo ku jira waxaynu zurtu waa ficliya faacil alladii waa ism mawsuula mabniya cala sukuun fi maxali nas mafcuulu bihi wuxuu u baahan yahay alladii ilaa silatin wacaayidin umajidu inii umajiduhu inii waa ina iyo ismigeygi أمجده waa ficil مطاaرc oo marفuuca iyo faacilkiisii oo mustatir oo anaya iyo mafcuulkiisii oo baris oo meesha yaallo oo ah ضamiirka hada caa'idkana ah oo في محل نصب مفعول به waa jumlo ka kooban ficil iyo faacil iyo mafcuul bih wاljumlaة min alficli wاlfaacili fi maxali rafcin khabaru ina ina khabarkeyga wey wاljumlaة min ina wasmiha wakhabariha sila ama silaة اlsm اlmawsuul laa maxala laha min alcraab ba ladha jumlooyinka siladu waxay ku jiraan jumlooyinka laydhaa laa maxala laha min alcraab toddoba jumlana waxaa la dhaa laa maxala laha min alcraab toddoba kalena waxaa la dhaa maxal bay leeyihin oo waxaa ka mida kuwa maxalka leh umajiduhu imika markaan icraabaynin ficilka iyo faacilka maxaynu nii fii maxali rafci khabaro ina jumladaas de maxal bay leedahay fii maxali rafcin bay dhahday maxalkeygu waa rafc lannaha khabaru ina wa khabaru ina marfuuc jumlooyin maxal laa jiro fii maxali kada fii maxali kada la ayaa jira ashfaqtu ficlu wa faacil calى xarfi jar allatii ismu majruurun allatii ismu ishaara ism mawsuuf mabniy cala sukuun fii maxali jar bixala waxay u baahan tahay allatii waa ism mawsuul maxay u baahan tahay taftaqiru ilaa silatin taxtaaju ilaa silatin wacaa'idin waa inaad maskaxda ku hayso inaha jadiiraة bالshafqa inaha ina wasmuha weyaan jadiiraة khabaruha marfuuc bالshafaqaةi jaaru wmajruur mutacaliq bijadiira jadiiraة ku haboon bishafaqa in loo naxariisto ama loo noxo waayahay ina way haysataa ismigeygii inahaa iyo khabarkeygii oo jadiiratuna laakiin ism mawsuulka siladiisii maynaa sheegin dabeedna waxaa la odhanaya wاljumlaة min ina wasmiha wakhabariha silaة اlsm اlmawsuuli laa maxala laha min alcraab wاlcaa'idu huwa الضamiir اlmutaصil bina inaha damiirkaa inaha ku jira iyo caydkii oo allatiida u noqonay halkaas waa intaas xadara aladiina ina xuduurahum yasuruni xadara aladiina ficlu xadara ficlu maadin mabniyu cala alfatxi aladiina ismun mawsuulun ismun mawsuulun mabniyun cala alfatxi fii maxalli rafcin faacil mabnigu haddii uu meel dhaco saynu soo maray waxaa la dhahaa haddii uu meel goda yaalla fii maxalli rafcin weeye mabniya calى kada fi maxali rafcin haddii uu meel kor dhigan yaallo fi maxali nasbin haduu meel hoos dhigan yaallo fi maxali jar hadduu xataa jasmisan yahay sida ficilkii mudaaric laa tashrabanna fi maxali jasmin mabnigo dhan saasaa loo icraaba icraabkiisu waa maxali fi maxali baa ladha jumlooyinkuna waa sidaa jumlooyinkuna waa sidaa jumladii ismiyadii iyo jumladii ficliyadii hadday maxal dhacaan waxaad odhanaysaa fi maxali jaanibjurugko kale inta badan fii maxali lama iyo darafka lannu kaa'inun iyo mustaqirun iyo haabitun ba fi lxaqiiqa khabarkee kuwaasina dee maxali maaha toos bay u iraabayin toos bay u iraabayin iraabkiisu maxali maaha masderkii muawalkii imanka ka soo baxnoo kale fii maxali lama inta badan fii maxali liannahu masderkii oo cad baad meesha soo dhagaysa maxaa maxalkeena mebnina maaha jumlana maaha ismigaoo cad baa meesha imanaya masderkii oo cad oo faacilkiia an tansaxa sadiiqa nusxuka nusxu waa mubtadi oo marfuuc marka fii maxali rafcin maa masderkaas wاlmasdar اlmuأwal min an wاlficli mubtadaء faacilu naa'ibu faacilin wataqdiiru kada wakada fii maxali kayf yaqac fii maxal mabniyaadka fii maxalidu waxay u badan yihin way iska jiraan dad culammada iska fudaydsado oo meel walba fii maxal la yidhaha laakiin mabniyaadka waa in icraabkoodu waa maxali jumlooyinkana inta maxal leh icraabkoodu waa maxali laakiin darafka iyo jaar majruurka waxa khabar iyo waxyaabaha uu dhaco dhacaya waa kaainun waa mutacalaqooga waxay ku tacalluqaan waa kaainun iyo mustaqiru masderka muawalkaana isagoo sariixa meesha lasoo dhigay isagoo sariixa marka lasoo dhigayna icraabkiis maxali maaha mabni maaha ismi cad baa lasoo dhigay waa lafdi icraabkiisu الذين اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر حضور اسمها منصوب وعلامة نسبها الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر بالإضافة والميم حرف دال على جماعة الذكور yasurunii ficlu muaaricu marfuucu litajarudihi min anaasib wاljasm wcalaamati rafci adamatu aahir wnuunu nuun lwiqaaya wlya damiiru mutasil mabniya cala sukuun fi maxali nasmin mafcuul bihi wlfaacilu damiiru mustatiru jawaasan taqdiiru huwa yacuudu ila xuduur yasurunii yani ina xuduurahum yasurunii huwa ay xuduur xuduurkoogu iga farxinay حين فاعلك يسرني وهو أو حضور كون نقره waxaa ka farxinayaana ninkan waxa weeye xuduurkooga iyo imaatinkooga wاljumlaة min alficli wاlfaacili yasurunii jumladaas fii maxali rafcin khabaru khabaru ina ina xuduurahum waa ina iyo ismigeyga khabarkeygii me waa yasurunii wاljumlaة min alficli wاlfaacil fii maxali rafcin khabaru khabaru ina والجملة من إن من إن واسمها وخبرها صلة الموصول لا محل له من الإعراب لا محل لها من الإعراب markaad icraabayso waxaa kaloo muhiima af soomaaliya af carabi inaanad isku darin ama af soomaali un ku hadal oo ku sheeg sheeg kaasi waa faacil kaasina waa mafcuul kana waa arfujar af soomaali ku hadal ama af carabi ku hadal laakiin labada isku darin markaad icraabaysa maala xadara aladiina aad icraabayso dad saa u icraab xadara waa ficil maadi mabniyu cala alfatxi aladiinana waxa weeye ism mawsuul mabniyun cala alfatxi fii maxali rafcin faacil haddaad soomaali un ka dhigto yaa waxa weeyaan qofka carabi un garanaya dee badhna uu fahmaya hadalkaaga badhna ma fahmayo dee soomaali baad ku dhex daraysa waxa weeye waadaasadaysa hadar aladiina waa inaad icraabto adigoo aan kelmad soomaaliya kusoo darin icraabku dee waa carabi waa inaad tidhaahdo xadara xadara ficlun maadin mabniyun cala alfatxi laa maxalla lahu min alcraab kelmadahaad wax ku icraabaysa laftooda iraab u baahan kelmadahaad wax ku icraabayso laftooda icraab u baahan ficil maadi maaha ficil maadi ficil maadi waa af soomaali ficil ficil idin carabiga kuma jire ficil ficlun weeyaan xadara ficlun maadin mabniy cala alfatx laa maxala lahu min alicraab الذين اسم موصول اسم موصول مبني على الفتح في محل رفع فاعل إن حرف توكيد ونصب تنصب الاسم وترفع الخبر حضور اسمها منصوب علامة نسبها الفتحة وهو مضاف والهاء ضمير متصل مبني على ضم في محل جر بالإضافة والميم حرف دال على جماعة ذكور يسرني فعل مطارع مرفوع وعلامة رفعها الضمة ظاهر والنون نون الوقاية والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل نسب مفعول به والفاعل أما وفاعله ضمير مستتر محي جواسا تقديره هو والجملة من الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن والجملة من إن واسمها وخبرها صلة الاسم الموصول لا محل لها من الإعراب soomaaliga waa inaad ka saartaan halkaa waxaynu ku qaadanay markaa saddex qaybood buu ka soo qaaday haddii ay dhacdo siduu khulaasadaba kugu sheegi doono fii awal اljumla ina la odhanaya hamsada waa in la kasriyo haddii ay dhacdo bacda alqowli waxaa la odhanaya ina haddii ay dhacdo fii awali jumlati sanana maxaa la odhanaya ina waa kii alfiyuhu odhan jiray faksir fi اlibtida faksir hamsada ina kasri fi اlibtida markay ugu horayso wa fii bad'i sila iyo jumlada siladaa bilowgeeda waxayu ina liyamiinin mukmila iyo markay dhaar dhammaystirayso marka la soo dhaarto yaasiin wاlqur'aani اlxakiim wاlqur'aani اlxakiim waqasm inaka lamin اmursaliin baa lo dhan waxayثu ina lyamiin اmukmila aw xukiyat biاlqowli xikaayat اlqowl markay tahay qowl qaalayo yaquul iyo ka horayso ee wixii la yidhi ay ka sheekaynayso aw xukiyat biاlqowli aw xallat maxal xaalin aw xallat maxalla xaalin xaalo meesheed markay dhacdo ka zurtuhu wainii duu amal zurtuhu ninkii hebel waa siyaartay wainii waxaa inii duu amali aan amal qabo oo rajo qabo ayaan siyaartay inuu ninkaasi maalan hawlaha hawshaan ula socda inuu wax ka qaban doono maalan ama uu wax tari doono oo kale kazurtuhu wainii waxaal inii duu amalin inadaasi jumla fii awali jumlati alxaal bay dhacda ya marka waxaa la odhanayaa maarksa ah, inii baa laodhanaya meelahaasuu tiriya oo xukiyat biqowli oo xallad maxal xaalinka zurtuhu wainii duu amal wakasaruu min bacdi ficli culliqa biاllaami kaclam inahu laduu tuqa wakasaruu hamsadii way kasriyeen min bacdi ficlin culliqa billaami haddii ay dhacdo ficil camalkiisii iyo mafcuuladiisii laga xidhay oo laam lagu tacliiqiyey haddii ay inada khabarkeyga laabi ku jirto ina ledha wallaahu yashhadu ina almunaafiqiina lakaadibuun lakaadibuun laamba xagga dambe ku jirta ina la soo odhanay wakasaruu min bacdi ficlin culliqa bilaami kalam iclam inahu laduu tuqa laduu xagga dambe laami ku jirta haddaanay laamtaa ku jirin anahu baa loohan laha markay wallaahu yaclamu iyo wallaahu yashhadu iyo ka horrayso iclam iyo yashhad iyo ay ka horrayso waa la fadxin laha laakiin hadday laami xagga dambe ku jirto waa la maarksaen waa la kasrinaya meelahaasaa ah, alfiyaha raximah اllahu tacala ibnu maalik uu ku tirin jiray tuksaru alqaacida wuxuu yidhi tuksaru hamsatu na waa la kasriya idaa lam yumkin haddii aanay suuroobaynin an tuawala hiya wa macmuulaha iyada iyo labadeeda macmuul in lagu awilo bimasdrin masder meel kastaoo aan masder looga baahnayn waa inaad ina meel alla meeshii masder looga baahan yahe iyada iyo labadeeda macmuul masder lagu bedeli karona waa inaad anna qaacidada koobani waa sida ina aniila xayaatu misr haddaad halkaa anna tidhaa dee master baa loo baahan muxuu dhacayaa masterkaas haddaad mubtada ka dhigta khabar ma jiro aad kaga khabar tahay idan intan oo dhan baa la tuuray ina niila xayaatu misra waa ina iyo ismigayga khabarkeyga ina alkadiba jubnun waa ina iyo ismigayga khabarkeyga intaasoo dhan intoo la tuuro ayaa master lagu soo bedelanaya masterkaasi marka muxuu dhacaya waaye ficil meesha yaalla oo faacil ka dhiganaya ma jiro ku kale oo ficil kaleoo naa'ibu faacil ka dhiganaya ma jiro waxa weyaan mubtada meesha yaaloo khabar ka dhiganaya ma jiro khabar meesha yaaloo mubtada ka dhiganaya ma jiro waa aa haddaad anna tidha meel kasta oo aan loo baahnayn in masder lasoo dhalaaliyo oo icraabka jumladu aan u baahnayn inaad iska odhansa inaad odhansa waayahay idaa lam yumkin an tu'awala hiya wa macmuulaha iyada iyo macmuuladeeda in lagu awilo haddaanay suuroobaynin bimasdarin lagu awilo wayajibu dalika fii naxwi maa yati waxaan soo socdayo wixii lamida ah, ayay arrintaasi waajib tahay ina kasrahaasi idaa waqacat fii awali اlkalaam idaa waqacat fii awali jumlati sila idaa waqacat bacda alqowli wama shtuqa minh halkaas wuu ku soo celceliyey sooma ida waacat fi awali jumlati idaa waqacat fii awali jumlati silm bay qoragtaa labada jeer idaa waqacat talabaad baa sooma bacda alqowli wama shtuqa minhu idaa waqacat bacda alqowli ma idiin qoran tahay idaa waqacat bacda alqowli wama shtuqa minhu qowl iyo wixii laga soo qaatay qaala yaquulu qul qaa'il maquul wixii iyada ka yimid ida waqacat fi awali jumlati sila iyo jumlatu sila awalkeyga markay dhaco tamriinaat bayin fi lcibaaraat alaatiya ina almaksurata ina almaksuurata alhamsati oo hamsadeedu kasirsan tahay wa inana bayaami almaftuuxata alhamsati maca dikri اlasbaab adigoo asbaabtana sheegay ina alqaahirata qaahira madiinaة waasicaة اlarjaa waa madiine magaalo aad darafyadeedu u ballaadhan yihiin oo aad u weyn alarja waa araafta iyo nawaaxida tashtahiru waxay caan ku tahay biannaha kaiirat macaabid inay macaabideedu badan tahay macaabidda jamcu macbad meesha lagu cibaadaysto makaan lcibaada de muslimiintu waxay u yaqaanaan masjid iyo masaajid bay u yaqaan laakiin wuxuu rabaa inuu kuwii kiristankana soo geliyo kaniisadihii kiristanku lahaayeenna soo geliyo iyo masaajidii oo magacaa macbad meel lagu cibaadaysta ay ku kulmaan tashtahiru biannaha kaiiraة اlmasaajid wاlmadaaris almasaajid ilaa madiinat alfi midana ayaa la odhan jiray waayadii hore iminka alfiya way dhaafaysa madiinatu alfi midana magaalada kunka minaaradood leh kunka minaaradood wlmadaaris iyo inay iskuuladeedu iyo madaaristeedu badan yihiin bay caan ku tahay waqad qaala almuarikuuna kuwa muarikiinta ee taariikhda yaqaanaa waxay yidhaahdeen ee taariikheeya inaha kaanat maljacan waxay hoy u ahayd likaiirin min alculamaa in badanoo culammada ka mida faida zurtaha ka shaaficiyi raximah ullah zurtaha markaad siyaarato magaalada adhashak waxaa ku yaab gelinaya ana shawaaricahaa musdaximatu shawaaricdeedu inay tahay mid cidhiidhi ah oo dadku iyo gawaaridu ku badan yihiin zaxmadi ka jirto musdaxima waxakamta ah waxaanad xukumaysa bianna nidaamaha jamiilun nidaamkaygu inuu fiican yahay walow ra'ayta haddii aad arki lahayd bacda masaajidiha masaajideeda qaarkood alqadiimati masaajideeda qadiimka barhkeeda haddaad arki lahayd aaariha wa bacda aahaariha haddaad arki lahayd iyo raadadkeega hore ee taariikhiga allatii inahaa min ajmali maa abdacathu yad linsaan oo ah wixii ugu qurux badnaa ee gacan bani aadam samayso gacan bani aadam wixii ay samayso wixii ugu qurux badnaa haddaad arki lahayd sida ahraamta oo kale lamala'ta qalbaka suruuran qalbigaaga waxaad ka buuxin lahayd farxad wala calimta waxaad ogaan lahayd anna aaba'aka alcaraba aabbayaashaadii carabta ah kaanuu rijaala jiddin wa itqaan inay ahaayeen rag dadaal iyo itqaan lib yaa inay ahaayeen baad ogaan lahayd lamala'ta qalbaka ama lamala'at waxay ka buuxin lahayd arrintaasi ru'yadaasi aad aragtaa qalbaka suruuran wala calimta ana aaba'aka alcaraba kaanuu rijaala jiddin wa itqaan ina alqaahirata bikasri اlhamsa لأنها في أول الجملة مدينة واسعة الأرجاء تشتهر بأنها بفتح الهمزة لأن لأننا بحاجة هنا إلى مصدر حتى يكون مجرورا بحرف الجر halkan mster baa looga baahanya في محل waxay dhacday maarta في موضع الجر bay dhacday المجرور بأنها كانت ملجأ بكونها ملجأ ayay noqonaysaa لكثير من العلماء بأنها كثيرة ما تشتهر بأنها كثيرة المعابد باحد بكثرة تشتهر بكثرة معابدها ومدارسها أما بكثرة المعابد والمدارس مستر بالك لو قبح حتى يكون مجرورا بالبعض وقد قال المؤرخون وحي يدهدين إنها لماذا كسرت همزة إن هنا محل لو كسري لأنها وقعت بعد القول بعد القول وقد قال المؤرخون waxay yidhaahdeen hadalkay yidhahdeen waa kan inaha kaanat malja lkaiiri min alculamaa faida zurtaha adhashaka ana shawaaricaha ana baa lodhaya lan adhashaka faacilkaygii baa maqan waxa kaa yaabinaya ana shawaaricaha musdaximatun isdixaamu shawaariciha waa faacilkii marka ana loodhanaya lan masder baa loo baahaya halka xallatii iyo wasmuha waqabaruha maxala lmasder وxakamta ah bأna nidaamaha jamiil halkana maxaa lo odhanaya bأna sababtoo ah, ba ku jirta maxal اlmasder bay dhacda majruur bilba walow ra'ayta bacda masaajidiha اlqadiimati وaahaariha alatii inaha mise alatii anaha fii أwali jumlaة اslam maxaa lo odhanaya inaha allatii waa ismusul inaha waa fii awali jumlaة اslam min أjmali ma abdacathu yad اlinsaan لملأت قلبك سرورا ولعلمت أن آباءك العرب ولعلمت أن آباءك العرب بفتح الهمزة لأنها حلت هي واسمها وخبرها محل المفعول به لعلمت مفعول به علمت علمت أن الباب مفتوح نك أن لورنه التمرين الثاني ضع إن qabla kuli mubtadain wkhabar fi ljumal اlaatiya wabayin nawca xarakati hamzatiha mainaba mise waa ana maca dikri sabab katabtu fi limtixaani imtixaankan waxaan ku qoray maa na masruurun bihi katabtu fi limtixaani maa na masruurun bihi mubtade kastoo jumladan ku jira ina ama ana ka horreysi labada hamsada xarakadeedana sheeg katabtu fi limtixaani imtixaanka waxaan ku qoray waa ficiliya faaciliya mafcuul bihi majruur baan u bixarfi ljar jaara majruur ma alladii kii baan ku qoray ana masruurun bihi anigu aan ku faraxsana ana masruurun bihi mubtada halkaa ku jira muxuu yahay waa ku jira jumlada mubtada ku jira ana ana waa mubtada masruurun waa khabarkii mubtadaha in la ka horeysay ama an ka horeysay labada midkuu noqonayana sheeg katabtu fi limtixaani maa inii ama inanii ama maa annanii maa annii annanii masruuru bih maa aladii ism mawsuul wey jumladii siladii weeye maxaa la odhanaya inii baa la odhanaya katabtu fi limtixaani maa nii ama inanii midka adoonta dhe masruuru bihi laakiin hamsada waa inaad kasirso halkan inaa lo odhanaya lannaha waqacat fii wali jumlati sila maadaasa ism mawsuula bimacna aladi maa alladii kii baan qoray maadaa ism mawsuulkii katabtida mafcuulkaygi weyaan katabtu waxaan qoray fi limtixaani imtixaankii maa alladii kii baan qoray shay ana masruurun bihi aan ku faraxsana si fiican baan uga shaqeey waayo alxayaau min aliimaan kaanaan ka wada shaqayno in la ka horraysiy mubtadaha mubtadaha meesha ku jira waake alxayaau weeye in la ka horraysiy ama anna ma innaa la odhanaya mise anna ina alxayaaa min aliimaan limaada limaada aan ina u nidhi bikasri alhamsa liannaha fii awali fii ibtidaai alkalaam fii awali aljumla inta kalena idinkaa ka soo shaqayn isweydiinayna laa taquuluu ha odhanina duruusunaa sacbatun duruusta iyadu way adag tahay duruusteennu way adag tahay odhanina rakibtu lqiaara tareenkii baan raacay alladii huwa sariic ee dheeraynayay qaala alustaadu macallinku wuxuu yidhi alsacaadatu fi lqanaaca liibaantu waxay ku jirtaa waxa ilaahay ku siiyey inaad raalli ka noqoto ood ku qanacdo hadihi xaqiiqa qaala alustaadu alsacaadatu fi lqanaacati altafkiiru qabla alcamali fikirka qabla alcamal la fikiraa bashiiru najaaxihi wuxuu ku bishaaraynaya in lagu guulaysanay intaanad shaqada bilaabin ood ka fiirsato waxay kuu sheegaysaa tafkiirkaasi wuxuu kugu bishaaraynaya inaad shaqadana ku guulaysan tamriinka ka kalena waad ka soo shaqayn kartaan dac jumlatan tamriinka saddexaad mabdu'atan bianna fi kulli makaanin khaalin wabayin xarakata hamsatiha xarakata hamsatiha maca dikri sabab yaquulu abiibu dhakhtarku wuxuu leeyahay jumle ina iyo ana midkaa doonto midkii ku haboon ay ku jirta keen akaltu alfaakihata alatii xazina allatii kuwii murugooday dahara alhilaalu aladii qaala saayixu dalxiisihii wuxuu yidhi qul waxaad tidhaahdaa halkaana waad buuxinaysa taqsiimu alficli ilaa saxiixin wa muctallin tamriinka yar aan ka wada shaqayna hal tamriin maadaama uu yahay laa taquulu duruusunaa sacbatun yaa ka shaqaynay laa taquulu ina duruusanaa sacbatun mise ana duruusanaa sacbatun ina liannaha waqacat bacda alqowm rakibtu alqitaar alladii inahu sariicun mise annahu sariicun innahu sariicun limaada لأنها في أول بعد, بعد الاسم موصول في أول جملة الصلة قال الأستاذ أن السعادة في القناعة قال الأستاذ إن السعادة في القناعة إن, التف... أن التفكير قبل العمل بشير نجاحه أن التفكير إن التفكير قبل العمل بشير نجاحه أي إن والله لأن في أول جملة wadainna buu ka dhigay miyaa dhammaantood katabtu fi limtixaani maa inii masruurun bihi fi awal jumlati sana bacda lism mawsuuf ina alxayaaa min aliimaan fi awal jumla laa taquluu ina duruusana saacba bacda alqowm rakibtu alqitaar aladii inahu sariicun fi awal jumlati sana qaala اlustaadu ina sacaadata fi lqanaaca bacda alqowm atafkiiru ina tafkiira wada ina dhammaantood ayaa laga shaqay wallahu aclam